أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh bismillaah walxamdu lilaah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wmustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa ama bacd alfaslu haalisu fi lwuduu waxaa inoo bilaabatay kitaabka qaybtiisii afraad fasalkii saddexaad ee waxaynu maraynay ku saabsanaa weyse qaadashada qaybtan afraad ee bilaabatay waa qeyb muhiima cibaadadii laynoo abuuray joogtadahayd bay ku saabsan tahay dhago gaar ahaaneed in lagu dhagaysto wey sidaanoo kale weysada wax ugu yaraan afar iyo labaatankii sac shan goor lagaa rabo wey waa ugu yaraan haddaad reere cibaada tahayna sidii salafu saalixa ridwaanullaahi calayhim maba ayaan ogolayn dhulka xag inay saaraan iyagoon daahir ahayn oon weyse qabin idan cibaadadii laynoo abuuray joogtada ahay ayaa uu ku saabsan yahay kitaabka qeybtiisaan afraad aada loo dhegeyso alfaslu thaalidu fasalkii saddexaad fi lwuduu weyse qaadasho gudaheed buu ku saabsan yahay waduu oo wowga la kordhaba iyo wuduu oo la godo kala laba wey kolka wowga la godo waa weyse qaadashada ismarmarinta w laakiin marka waduu la kordhabana waa wax lagu weyse qaadanayo waa magac ama waa biyihii ama waa caradii waduu tuhuur iyo tahuur bay la taahuur marka da-da la kordhaba waa biyihi ama waa caradii waa min asamaai maan uhuuran uhuuran waa biyihi uhuuran markii la yidhaahna waa ficilkii basharka kolka fil wuduu waa sidii loo weyse qaadan lahaa wa fiihi fii hada alfasl fasalkan saddexaad gudihiisa arbacu mawaad afar maada ayaa ku sugan almaadatu luula maadada ugu horeysa wa fii mashruuciyati alwuduu'i wa fadlih in la weyse qaatay ee baa jideeyey subxaanah qur-aankii iyo sunnadii bay labadiiba ku caddahay kolka waxaan wax mashruuca ee eebba jideeyey ee nabigayna baray inuu yahay ka gadaalna uu fadli dheeraada leeyahy intaan tukashadiiba la gaarin ayaa weyse qaadka naftiisa fadli iyo qiimi dheeraad a labadaba adilo badan baa ku timid adiladii baadna arki doontaa kolka qofka muslimka wuxuu ku cibaadaysanayo inuu yahay wax mashruuca oo eebba eebajidayay lagama maarmaan waxaad cibaado u taqaanid ee samaynaysid haddaanuba eebba eebajidaynin rasuulku barin qur-aan iyo xadiid sheegin dembi iyo naar baad ku gelaysaa wasadaqa allaahu fii qowlihi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihila warma waxaan eebbe ogolaanin shuraka u jidaysa miyaa dadku leeyahay hanaan wey am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihila ama wixii eebbe jideeyey sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa shantaas wixii loo jideeyey baa idina la idiin jideeyey muxuu ahaa waxa iyaga loo jideeyey annagana naloo jideeyey an aqiimu diina diinta toosiyow walaa tatafaraquu fii ana ku kala tegin idan wixii horta mashruuciyadiisii lagama maarmo waxaan aad samaynaysid eed ku cibaadaysanaysid ee ajriga ka raadinaysid wax eebba ogolyi hoos jideeyey ma yahay wax rasuulka ku baray ma yahay isagaana lagu farxiyo la yidhi watabicuuhu lacalakum tahtaduun wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu kolka axadkii eebba nagu xiray ee rumeeye raacana la yidhi wax uuna baray wuxumaye haddiise la baarbaaro filkitaabi wasunna labada magafa ma laga maqlay rabbi waxaan ma laga maqlay rasuulse ma laga maqlay lagama maarmow haddaba waxaan allaba jidaynin nabina ku barin qur-aan iyo xadiidna ku sugnay caawan haddaad boodboodid imcahday ku haysi ibtidaac bay noqotay ibtidaacna waa lagu naar galaa adiladeeda ciiday ka badan tahay wa iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kulu bidcatin dalaala wa kulu fi nnaar man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun من camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waxaan rabbi ku durin rasuulna ku barin salafu saalixna aqoonin inaad tidhaahdaa waa cibaado adiga kolka saa daraaddeed baad arki doontaan wixii laga hadlaba in mashruuciyatu laga bilaabayo mashruuciyatu almaadatu lula maadada koobaad fii mashruuciyati alwuduu weysada jidaynta la jideeyey buu ku saabsan yahay maadada koobaadu iyo wa fadli fadli lwuduu waysada qiimigay leedahay awalan mashruuciyatuhu alwuduu'u wayse qaadashada mashruucun waa la jideeyo bilkitaabi qur-aankaa lagu jideeyey ayadihiina waa iman doonaan wasunna xadiidka nabiga ayaa lagu jideeyey qaala allaahu eebbaa yidhi tacaalaa koraaye yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow idaa qumtum idaa aradtum alqiyaam tukasho haddaad doonaysaan idaa qumtum haddaad u kacaysaan ila salaa tukasho haddaad u kacaysaan waa laga horreeyaa tukashadii wuduu'ii baa ka horeeya kolka hore faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiinnii dhaqa waaydiyakum gacmayaalkiinnii dhaqa ila almaraafiqi xusullada inta laga gaaro ka gadaal wamsaxu gacmo qoyan mariya dhaqid maaha masxa waa gacmo qoyan mariya biru-uusikum madaxyaalkiina wa arjulikum lugihiina dhaqa ila alkacbayn intii laga gaaro hay-adatan ku soo aroortay weyse qaadashada oo halkaysaan afar ayay ku dhawaaqday wejiga dhaqidiisa gacmaha dhaqidooda madaxa masxidiisa lugaha dhaqidooda afartaasay hay ku dhawaaqday abuu xaniifa awalul a'ima afartaasuu u yaqaan furuudulwuduu arbacatun cinda alimaam abi xaniifa afar wey waana afartan uu ilaah qur-aankiisa ku sheegay faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru-uusikum waarjulakum afartaasuu u yaqaanaa abuu xaniifa iktifaaan bilaahi ayadii buu ku kaaftoomay ilaahay markuu weysada na amraaye na baraayey intuu noo sheegay ayuunbaa faraa'id ulwuduu imaamuna shaafici raximahullah labuu ku daray awalan miyuu ku daray inama alacmaalu biniyaati buu ka qaatay oo wuxuu yihi wejiga dhaqa gacmaha dhaqa madaxa masxa lugaha dhaqa miyaa ka horeysa waxaan waa camal waa dhaqdhaqaaq badan sameeyey dhaqdhaqaaqa badankana waxaa ka waayeelsan niyadiiyo qasadka idan inama alacmaalu biniyaad shan wey lix wuxuu uga dhigaa tartiib ficilkii nabiguu ka qaatay markii salaad la waajibiyey intii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noolaa ee uu tukanayey weligii maalinna isma daba marin oo isagoo ama gacmadhag ka bilaabay ama masax ka bilaabay ama luga ka bilaabay lama arag wejiga unbuu hormarin jiray gacmuhuuna ku xijin jiray madaxuuna masxi jiray luguhu u dambaysiin jiray tartiib baa la yidhi waa farad lixadu kolka afarta ayadda sheegtay iyo anniyatu wa tartiib imaamu shaafici farduhu sitatun furuudulwuduu sitatun imaamu maalik raximahullah adalku buu ku daray dalkii maxaa la yidhaha ismarmarinta biyaha xaggee ka qaatay wuxuu yihi eebbe inagu inala hadlay oo waxaa laynagu yihi faqsiluu wujuuhakum idinka wejigiina dhaqa oo haddaan biyo bada iska makhuurtana oon meel aniga gacantayda marinin imaamu shaafici waa ogolya adoon meel la dhaqin haddaad webiga ku qabaysato oo nawaytul wuduu tiraahid adigoo niyadii qaatay aada xoogaa biyaha dhex geshid waad weyse qabtaa imaamu maalik ma ogola wuxuu leeyahay biyaha gacmahaaga iyagaa taataabtay ma waad sidaa tiri adiga dalki ma waad labadii gacmood ismarmarisay idan maadaa markiiba fuliyey faqsiluu baa la yidhi wamsaxuu baa la yidhi annagaana laga rabay inaan biyaha qaadno oon madaxa ku dhaqno oon gacmihii dhaqno oon lugihii dhaqno ma aynaan dhaqin biyoynu dhex galay dalkii baa la yidhaa kolka cinda alimaami maalik toddobay noqotay axmed ibni xambal mid kale uu ku daray sideed bay noqotay waa maxay almuwaalaad muwaalaad waxaa wey weysada awalkeedii iyo aakhirkeeda yayaan kala goyin in bedelamaa imaamu ogol yahay intaad qaarka hore xamar ka soo weyse qaadato dhagaha markaad joogtid dayuuradda soo raac lugihii jiddo ku dhaqay tuko imaamu shaafiic waa ku ogolyahay qaarka hore ka weyse qaaday jiddo tayuurad ku dhac xamar markaad tegtid lugaha dhaqay tuko kadib muwaalaadka oo laxii biyihii ayaan kala angegin haddaan dhibaato kugu iman biyuu hadday kaa dhammaadaan waa gaar laakiin adigoo biyihi heli karin weysadii ha kala goynin walaa tubtilu acmaalakum baa soo aroortay cibaadada waa la xiriiriyaa wuxuu leeyahi axmed ibni xambal marka weysada la bilaabo ilaa luga dhaq laga gaaro inaan la kala goynin wey farduhu tamaaniy waa ogaateen aimadii kolka axmed ibni xambal wuxuu qabaa furuud lwuduui hamaaniyatun imaamu maalik furuud lwuduui sabcatun imaamuna shaafici furuud lwuduui sitatun abuu xaniifa furuud lwuduui arbaca almadkuura fi lkitaab yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo idaa qumtum haddaa u kacaysaan ilaa salaa tukaso idaa aradtum alqiyaama niyadii meeshaasay ka qaateen culammada qaar qaarna xadiidkay ka qaateen qaarna idaa qumtum ilaa salaati abiniye ka muuqataa see uga muuqataa markaad salaad ukicid rabtaan baaba la yihi rabidda sugniyadiima idaa aradtum alqiyaam haddaad ila salaati loo kaco faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiga xaddiisi waa ima doontaa waa macruuf dhirir iyo balc buu leeyahay diriciisa baliciisa labada rukun ee dhega dheg la arkaba horada rukun gabanay ku leentay watad baa af carbeedka lagu yihaa min alwatadi ila alwatadi labada rukun ee dhagaha inta udhexaysaa wejiga u amaa tuulan dhirir wejigii waxaa u ah tinta fooda meeshay ku dhammaato ilaa garka inta u dhaxaysa waa qofkii caadiga ah. haddii qofkii bidaar gashoo madaxiiba iyantima jirin see la yeelayo madaxii raalli ahaado madaxii baa eeraboor noqday ma halkaasaa la geynayaa qadaadka maya macaliis timahan iyagaa iska buubay xasba alcaada waxaa la raacaya markii la dhaqnaa ama sidii loo badnaa ama abuuridii eebbe meeshay bi ku okaayeen foodii ayaa markaa wejiga dhirirkiisa waa fooda ilaa garka ballixiisa ilaa wujuuhakum bay aayadii ku tiri intaasaa weji loo yaqaan gacmaha laakiin qur-aankaaba xadido waaydiyakum ila almaraafiq xusullaha gadaal ka mari ilaadaasaa bimacnaa ma aha gadaal baad ka marinaysa kolka waxaa laga qaadanayaa wixii qur-aan ku dhawaaqay wixii dheer ficilkii rasuulka intaasuu ka horweyse qaadanayay dadka fakhsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmayaalkiina ila almaraafiqi xusulada ama jiqilada ama suxullaha intii laga gaaro wamsaxuu waxaad kadib masacdaan biru-uusikum madaxyaalkiina kelimatu wamsaxuu iyo fakhsiluu kala labow khasligu waa bii iyo ficil wada jira laakiin mas gacanqiyo idaa dadka waddankaana marka ay weyse qaadanayaan waad biyaha intay gacanta ku shubaan oy ka daadiyaan inay gacantoo keligeeda wejigii la aadaayaan ya cami haadaa masx maa huwa qasl waxaa la rabaa biyi inaad qaadatidoo gacanta intaad qarooftid kolkay dhuubkii biyo muggiisa kuu galaan kadib dhaqidda ha ahaato waa markii madaxa la joogo yaa masaxaa laakiin marka weji iyo gacmiiyo luga la jooga qasli wey waa inay meeshii biyana socdaan ficilkiina socdood wax dhaqaysa wey marka markii wejiga ay dhaqayaan bay biyihiisaas odhanay xogaa markay saxbad u galaanna shagax bay ka siinayen kolka gacantoo keligeeda kolka wejigii dhaqid mee masxaw waxaasoo kale maah weyse qaadasho in la dhaqow faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiinii dhaqo aydiyakum gahmayaalkiinii ila almaraafiqi wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyaalkiina kadib biru-uusikum qur-aanka wuxuu ku dhawaaqay ra'sigii oo dhan sunnadiina waa bayaanisay sida loo masxo ee nabigu u tilmaamay horta saddex goor baynu masaxnaa mar keliya dow oo ficilkii nabiga kuwa waa tahliid xagga sunnaha marka wejiga la dhaqaayo ama gacmaha la dhaqaayo in saddex goor la gaarsiiyaa sunnaha mar keliyatana waajibkii baa ku dhacay laba haddaad ka dhigtana meel wey intaa waxaa laga hadlayo xibnaha kale wey ama madaxa mar keliyata wey laakiin markiisaa loo masaxa labada gacmoodba iyagoo qoyan yaa fawdooda laysku qabta waxaa laga bilaabaa meeshaan timaha gacmahoo sidii isu haysta baa hoos iyo qadaad loo rida kolkay dhammaatana waa lasoo celiya kolkay dhammaatana waa la celiya adoon gacantii ka qaadin biyahaasna inay cusub yihiin shardimaha sida kuwa wejigaiyo gacanta lagu dhaqaayo biyo cusub weeye biyihii gacantaada ka qoynaa ayaa madaxa sidaa la yidhaahdaa dhagaha madaxii bay markaa ku tirsan yihin koorta la masxayo baa la goynaya idan masaxa waa maratun waaxida waxaa la masxayana jamiicu ra'si haddii madaxa duub iyo waxyaalo adag lagu qabo sida haweenka ama ay jabiira fushuu nabiga wuxuu ogolaaday inta farahasaa loo yargeliyo kolkii madaxii qadar laga masxo in baaqigii fowqal cimaama laga kamilo fowqal cimaama in laga kamilo kolka biru-uusikum wax madaxii uu dhaafay qur-aanku male kolka masixii waxaa ogaataan inuu marwaaxiyo yahay jamicu raasina yahay haddii markaa madaxa cimaamad iyo koofiya ay fuulaano in aad fayda aadan rabinna inaad korka sidaa ka dhigi karto wamsaxuu masxa biru-uusikum madaxyaalkiina sharxana waa iman doonaa waarjulikum lugayaalkiina dhaqa ilaalkacbay macalkaabay aan qawiyada inta la dhaqayo ayay ku jiraan qur-aankii waa ka xadiidkii wa qaala waqaala rasuulullah ala rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxaris allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya laa tuqbal xag eebal lagama aqbalo salaatu axadikum qofkiin salaadiisa idaa xadada hadduu weyse beelo waxbaa ka yimid xataa yatawada ilaa uu weyse qaato habeen laga aqbali maayo kolkaa salaada weyse qaadashadaa ka horeysa intaa waxaa weeye mashruuciyadiis in weyse qaadashada ee bajideeyey oo qur-aanka iyo xadiidkaba ay ku soo aroortay intaasaa lagu simay waxaa loo galay fadligii weysada fadlul wuduu weyse qaadashada fadligay leedahay yashhad waxaa marag furaya limaa ajriga lilwuduu weyse qaadasho u sugnaado min fadiilatin qiimiha qiimigaasoo cadiimatin weyn waxaa u marag furaya qowlu rasuul suubanaha hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yidhi rasuulka alaa adullukum ummadii buu la hadlaya biwaasitati saxaab intii markaa la nooleyda ag joogtay yuu ku halqabsaday laakiin waxaa kani waa diin ilaa yowmi alqiyaamuu soconaya alaa adullukum haddaad ummadii tihiin maydin tusiya calaamaa wax korkii uu yamxullaahu eebbaweyne ku tirtiro bihi waxaas alkhataayaa gafafyaalka gafafyaalka lagale la sameeyey waxa uu eebba gafafkaa ku tirtiro ma idiin sheegaw waa yarfa uu ku kor yeela eebbe bihi waxa aan idiin sheegayo adarajaad kolka wax dembigaad gashay lagu tirtiraayo xagna darajo lagugu dallacsiinayo wax ka fiican baa jira maya wey kol keliyataan laysla dhawaaqay qaaluu asxaabtii waxay yidhaahdeen balaa xarfu jawaab baa la yihaa nafyi isbaat baa isugu jira bala macnaheeda waxaa weye bala wixii ka horreeyeyna waa tirtiraysaa wixii ka dambeeyana ee kasoo horjeeday sugaysaa bala inaadan noo sheegin daaye waa noo sheegaysaa wey inaadan noo sheegin hadalkee tuur ee waad noo sheegaysaa yaa rasuulallah alla rasuulkiisiiyo aada iyo aad baan ugu baahannahay ugu minjamiiqanahay wax dembiyaalkana lagu tirtiro darajayaalna laysku dallacsiiyo alaa adulukum ma waanan idin tusinaynin calaa maa wax korkii uu yamxullaahu eebbaweyne ku tirtiro bihi waxaasi alkhadaaya gafafyaalka cawiya maalin iyo gardarada la geysanaayo gafka la galaayo oo wayarfacu uu eebba ku kor yeelo bihi waxa darajaad darajaadka uu ku kor yeelo qaaluu waxay yidhahdeen balaa inaadan na tusinta ee na tusi yaa rasuulallah alle rasuulkiisiiyow qaal muxuu noqday wixii wuxuu nabiga yidhi marka koowaad isbaaqu lwuduu weysada kaamil yeelideedii wey weysada kaamil yeelideedii weyo sidii sunnaha uu caddeeyey loo weyse qaato waa iman doonta saddex goor wejigii la dhaqo kor laga soo bilaabo horta farxad bay ka bilaaban doontaa waa iman doontaa sunno ahaan kolkii la faraxasana waa la luqluqanaya saddex jeer baa biyaha afka inta lagu wareejiye la tuuraya istinshaaq sanka biyaha inta lagu yerjiido intan jilicsanan maskaxdaa fogahay kolkii la gaarsiya la firdhinaya haddana qolaf iyo wasakh wixii dhow banaanka ha ku soo dhacay bishinkana waa la qabanaya intaa kadib baa wejigii loo imanaya iyo gacmihii wahaakada idan weysadii kaamil yeelideeda cala almakaarihi maca almakaarih dhibaato iyo lala qabo makaarihdii laba goorba waa noqonaysa biyihii baa qabowgoodii xaddhaaf yahay oon jirka loo dhoweyn karin kolka qoonsimaadka jirka uu biyaha qabow qoonsanayo dhagha u dhig ama waa kulul yihiin bilcagsi kulul waxay biyihii ka qabaanba markaad korkaaga ku taabato kaadi baa ku qabanaysa yaalkaada maca almakaarihu adigoo biyihii kulayl ama qabow ku nacaya ayaad weysadii kaamil yeeli oo sunnadii bogaysa xibnihii dhaqaysa saddex goorna gaarsiinaysa arrintaas waa arrin gafkiiyo dembigii la galay lagu tirtiro darajo aan la ysku dallacsiiyo isbaaqulwudu weysada kaamil yeelideeda cala almakaarihi qoonsi biyaha la qoonsanayo iyo lala qabo qodobka labaadna waxaa wey wa kasratu alkhuaa waalkhuaa baayugta tillaabsasho ila almasaajidi loo tillaabsado oo masaajidka marka uu xoogaa kuu jiro iyo markuu kuu dhow yahay markuu kaa durugsan yahay uu ajri badan yahay wadaad saxaabiya ayaa masaajidka rasuulka ka fogaa shanta waktina jamaacadu haleeli jiray kama habsaami jirin ummaddii baa u naxday waxaa leehi sheekh allow haddaadan kolley habsaamaynin dhulka habeenkiina cayayaan buu iyo halaq inuu ku qaynaan laga yaabo maalinkiina cagagub asagoo maa dameer gadati dameerkaa markaa soo raaca cagagubta maalinkii ka fuushi habeenkiina cayayaanka iyo ka fuushi kolkaad ku agxiratid masaajidka yeeli maayo oo maxaadan u yeelay waxaan rabaa tilaabaha aan qaadayo in la ii xisaabaan rabaa soo socodkaan usoo socda masaajidka iyo ka noqodkan ka noqonayo waxaan rabaa in labadiiba lay tiriyo saasaanan dameerna u raacaynin una habsaamaynin warkii nebiguu gaaray kolkaasuu u jawaabo yihi sidaad malaysataa eebba kuu yeelay sidaad malaysatay baa eebba kuu yeelay idan kahratu lkhutaa ila almasaajid masaajidda loo tilaabo badiyo shan goor maalintii lagu laabto hadduu kaa durugsan yahayna lagu jiito iyaduna dembigana waa lagu tirtira darajana waa lagu dallaca saddex waxaa wey waintidaaru salaa salaad sugideeda bacda salaa salaad ka gadaa la suga wey waa lil muminuun iimaankiisa qaweya qofkan kolkaasaa salaadii tad u tukaday haddana tii labaad si uu jamaacada ula tukado tii baa ku dheh waa muntadir salaaddii buu sugaya masaajidkuu ku qabilin yahay shardi maaha waxaa weeye waktigii buu la socdaayo wax ka shuqulnaya lama arko xataa hadduu gurigiisii ku noqdo ama maxallo camalihi meeshuu ka shaqayna ayay tago haddana waa muntadir lisalaa aadaanku dhegta ku haya saacaduu fiirinaya maralla markii aadaanka dhaco ama wakhtiga galo iska imaanaya kolkaasuu salaadba salaad ku suga salaadba salaad ku suga waa muntadir waa ninbaa markaa daal ku jirin laakiin ninka aanan fiicnaynen iimaankiisu qawi ahayn nafta maxay ugu sheekaynaysaa casarkii baad la tukatay hadda maqribkii maxaa isha haddan baad tegi doonta wahaakada idan saddexa shay oo waaweyn muu nabiga noo sheegay oo uu yihi saddexdaasaa dembiyaalka lagu tirtira darajana la ysku isbaaqu lwudu weysadii kaamid yeelideeda almakaarihi qoonsasho mace waalkhudaa tilaabti ila masaajidi loo tilaabsado waintidaaru sala salaada korashadeeda bacda salaa salaadka gadaal la korto fadaalikum saddexdan idiin sheegayba araba wax lagu nagaado oo mar walbaan laga dhaqaaqina wa qowli nabiga qowlkiisiina waa u daliil idaa tawaba-a fadligii baa laga hadlaya wixii dembiga lagu dhaafa ayuu noqday wa qowli nabiga qowlkiisiina wuxuu u markhaati yahay wa qowluhu nabiga qowlkiisiina fadluuduu markhaati u yahay uu nabigu yihi idaa tawada-a alcabdu addoon hadduu weyse qaato addoonkii almuslim ee muslimka ahaa ilaa addoon waa la wada yahay aw ilmu'min ama labaduu mid yidhi iimaankiisa qawiga uu ahaa hadduu weyse qaato fakasala addoonkii dhaqo wajahu wejigiisa uu dhaqo kharajat waxaa baxda min wejhi wejigiisii waxaa ka baxdo ka hobata kullu khatii'atin gaf kulligii u nadara daymooday addoonka kullu khatii'atin u nadara daymooday ilayhaa khatiicada bicaynayhi labadiisa indhooduu ku daymooday macalmaa almaa wejiga lagu dhaqay ayaa khadiicadiiyo gafkii raacay kolkaas siday ula daadanayeen aw aakhiri qadrilma biyuhu wejiga ku dhaqay dhibic ka tifiqda wejigiisa tan ugu dambaysa ayaa wixii gafa ee indhuhu galabsadeen halkaasay raaceen marka wejigii gacmihii unbaa ku xiga waidaa kasala hadduu dhaqana yadayhi labadiisa gacmood kharajad waxaa baxda kullu khadii'atin kaf kulligii batashadha ay qabatay yadaahu labadiisa gacmood macalma biyihii lagu dhaqay gacmaha ayay khadiicadii raacday aw maca aakhiri qadrilma biyaha dhibcahooda tan ugu dambaysa la jirideed ayaa khadiicadii raacday xataa yakhruja hadduuba weyse qaatay ilaa addoonkii uu ka baxay gurigiisii iyo meeshuu ku weyse qaadanayay xaggaa u baxay salaadii iyo masaajidka xataa yakhruja ilaa addoonka u baxo naqiyan isagoo hufan min adunuub dembiyaal dhammaantood ba ka hufan oo nadiifu tegaya idan salaadii faa-iida cadowey dembigii weysadiibaa cuntay labadaa xadiid baa ka a weyse qaadashada fadligeeda maadadii koowaad ka baxnay almaadatu thaaniya maadadii labaad waxa weye fii faraa'idi alwuduu'i wa sunanihi wa makruuhaatihi haddii la weyse qaadanayo sida loo weyse qaadanayo hawshan layska rabo saddex qeyb baa laga dhigay qeybi waa farad oo lagama tegi karo weysadii baan asaxaynin qeybna waa sunno ajrigii bay kamilaysaa laakiin la-aanteed waa asaxaysaa weyse qaadashadu makruuhaad qeybna waa waxaan la rabin oo layska ilaalinayo ajrigii dhaawacayo kolka waxaa lagu sheegayaa maxaa farada oon laga tegi karin maxaase sunnaa oo ajrigii dhilaayo oo dhaqaalaynayo laakiin haddii laga tago waysadu ansaxaysa maxaase makruuhaada oo la yska ilaalinaya ajrigii dhaawaca almaadatu thaaniya maadada labaad fii faraa'id alwuduu waysada faradyaalkeeda gudaheeday maadadaa ku saabsan tahay wa sunanihi sunani alwuduu waysada sunayaalkeeda wamakruuhaati makruuhaati lwudu weysada waxyaalaha loo nacay ee loo qoonsade aan la rabin inay weysadii la kulanta kow faraa'iduhu faradyaalkii weysada wahiya faraa'idkii weysada waa arkaysaan sheekha waa maalik todobuu ka dhigay wuxuu yihi alniya niya u horeysa niyadii ma in la buuqa maya waa qalbiga in lagu qabto waxaa niye la yihaa welitaa ma aynaan garan waa min acmaali اlquluub laa min acmaali iljawaari wax carab laga sheego ama xibna laga sameeyaa ma aha halkaas wey niyadu waa casmu lqalbi qalbiga inuu u qasto calaa ficli اlwuduu taasaa niyadiia iyadoo amarkii eebba loo hogaansamayo kolka in wax ka la sheego waxba shardi maaha anniyatu kowniya wey niyada waxaa weeye casmu lqalbi qalbiga goyntiisii calaa ficli lwuduu waysada ficilkeeda korkeeda uu qalbigii gooyo imtihaalan isagoo uu addoonku farmaayo liamrillaah eebbaweyne amarkiisii tacaalaa korahaye aynu soo marnay idaa qumtum ila salaa amarkaasaa la fulinaya haddana liqowlih baa u daliila niyada inay u horeyso nabiga hadalkiisa uu yihi sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yidhi nabiga inamaa wax kale maaha alacmaal camalyaalka dhaqdhaqaaqa jirka biniyati niyayaal qabidood baa camalkii jirka uu sameeyey lagu ictibaaraya oo waxaan jirka dhaqdhaqaaqiisa qiimi male hadduusan niyo cuskanayn mar baaba indhaha iyo korka iyo iska jafjaflee ku dubacinayaan waxaase qiimi male niyaa la raba inama alacmaalu camalkii la qabanayey wuxuu muctabar ku noqdaa sixatu alacmaal wuxuu ku asaxaa ama wujuudulacmaal camal baa waxaa lagu helaa ama kamaalulacmaal midaad qadartaba biniyaati niyo qabideedu laba niyadii markii laga yimaado kaslulwajhi wejigii oo la dhaqow wejigii buu markaa kuu tilmaamay min aclى aljabha foolka meesha u sarraysa ay timuhu madaxa ku dhammaadaan xasba alcaada laga bilaabo ilaa muntaha diqni garka laftiisa meeshuu ku dhammaada la gaarsiiyo taasi waa dhirirkiisii min acla aljabha foolka korkiisa laga bilaabo meesha u sarraysa ilaa muntaha diqni garka laga soo gaaro wa min watadi luduni dhegta rukunkeeda laga bilaabo ilaa watadi luduni dhegta labaad rukunkeedana ballicii wey isagana waa ka naskiisii liqowlihi tacaala maa u daliila fakhsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina dhaqa wuu eebbana yihi saddex khasluulyaday labadii gacmoodoo la dhaqo ila almirfiqayni maca almirfiqayn xusullada laga gaaro xusullada laga gaaro wey liqowlihi tacaalaa baa u daliila wa aydiyakum gacmayaalkiinii dhaqa ila almaraafiq xusulladii laga gaaro afar masxu ra'si madaxa dhammaantii min aljabhati laga bilaabo oo meeshay timaha iyo wejiga ku kala bilaabanayaana ila alqafa luquntii laga gaaro dib iyo qadaadka loo rido iyadana liqowlihi tacaala maa u daliila wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyaatan kaslu rijlayn labadii lugood la dhaqawo ila alkacbayn anqowyada intii laga gaaro liqowlihi eebba hadalkii baa u korahaye uu yidhi yihi waarjulaakum lugayaalkiinii dhaqa ila alkacbayn alugada intii laga gaaro lix atartiibu isku xixijin wey bayna alacdaa xibna laysku xijiyo almaqsuula ee la dhaqo masxibu ka reeb sidee weeye bian yaqsila waa inuu addoonka dhaqa marka hore alwajha buu dhaqayaa awalan marka hore foolka ayuu dhaqayaa suma ka gadaal halyaday labada gacmood ayuu dhaqayaa suma marka saddexaad yamsax wuxuu goynayaa ara'sa madaxa suma marka afraad yaqsilu wuxuu dhaqayaa harijilayni labada lugood waliwuruudiha arrintaas soo aroorideeda ama acdaadii muratabatan iyadoo la habeeyey fii amrillah eebbaweyne amarkiisi iyo aayaddii haakadaa sidaasay ugu soo aroortay alwajhu ayaa la hormariyey awalan marka hore huma alyadayn ila alaakhir laga gaaro toddoba almawaalaad xiriirin wey aw ilfawru degdeg wey oo inayan kala angegine meel lagu wada wayse qaato imaamu shaafictan sunnuu yaqaana sunnuhu ku darayaa qoladana faraa'idulwuduu bay ku dareen toddoba almuwaalaatu xiriirin wey aw degdeg wey wahwa muwaalaad ama fawr waxaa la yihi camalulwudu weysadii samaynteeda camal falideeda fii waktin wakti gudihii la camal falo waktigaasoo waaxidin keliya bilaa faasilin wax weysadii kala bixiyaa uusan jirino min azamani waktiga id qaطcu lcibaada cibaadadii oo dhacda socotoo la kala gooyo ilaa weyseqaadi weyse qaadashadii waa cibaade waa baranay in la kala gooye cibaadadii bacda shuruuci gudagal ka gadaan fiiha fi lcibaadati cibaadadii iyadoo la bilaaboo la gudagalay ka gadaan la gooyo manhiyun waxaasi waa la reebay canhu cani ilqaci goynta cibaadada la kala goynayo waa la reebay qaala tacaala aayadii lagu reebay waatan walaa tubdiluu ha burinina acmaalakum camalyaalkiinii ha burinina oo xataa waxaa marka aada bilaabaysay hadduu sunno dhamaystirkii waajib buu noqday ayadana u daliil noqotay walaa tubtiluu ha burinina acmaalakum camalyaalkiina wey laakiin wax yaroon waxba ahayn oo ama cudurdaarba ku yimid ama aan waxba ahayn dhib male hayra ha yeeshe ana alfasla kala bixin wayse qaadkii la kala bixiyo kala bixintii alyasiira ee yaray yucfaa waa la cafiyey canhu can ilfasli yasiir kala bixinta yar waa la iska cafiyey wakadaa waxaa lamida maa kaana maa kala bixintii kaana ahaaday licudrin liajli cudrin cudurdaar daraaddii ayaa fasligu ku yimid cudurdaarkii maxaa ka mida ka nifaadi biyihii baa dhammaaday ka nafaadi maayin biyihii dhammaanshadooda aw inqitaaci tubaad kuwaysa qaadanaysay kor bay gow ka yidhaaheen ama xoogaa ibriiq bay kuugu jireen waaba dhammaadeen biyihii kanafaadima biyihii dhammaashadooda aw inqidaacihii go-do biyihii baa go-ay tubadii baa joogsatay aw iraaqatihi xoogaa bay kuugu jireen baaquli gabay kaa yidhaaheen taasu dhib male cudurdaar baa keenay wain daala zamanu walow daala zamanu waktiguba ha dheeraado mid laa yukallifu llah eebbaweyne ma xil saaro nafsan naf xil ma saaro ilaa wuscaha tabarteed maahan kolka biyaha dhammaanshadooda ama tubadii oo gooday ama biyuhoo kaa daatay adiga waxaad yeeshay maaha mid laa yukallifullah eebbaweyne ma xil saaro nafsan naf ilaa maakii maahaane ilaa wuscaha waxay awooddo tambiihun arrimihii kalen sheegnay buu sheikhu keenay wuxuu yihi yacuddu wuxuu tirinayaa bacdu ahlilcilmi aqoon-yahanada qaarkood addalku buu tirinaya oo ismarmarina min faraa'idi lwudu waysadii faradyaalkeeda wa bacduhum qaarkood kalena yacuduhu ismarmarintii wuxuu ku tiriya min sunanihi sunani lwudu aragtidii shiikhuu ku darsaday waalxaqiiqa run haddaa dooni annahu dalkigii oo laysmarmariyo min tamaami alkhasli dhaqidii unbuu dhammaystiraya lilcudwi xibintii la dhaqaayay oo falaa yustaqalu marmarinta ma madax banaanaado bismin magac aw xukmin khaasin male faqsiluudii lalahaa baaba dalkigiya waxaa la dhaqaayay sidan magac gaara ma yeelan karo cibaado mustaqila madax banaan ma noqon karto tambiihaasu sheekha keeno tambiihun haadaa tanbiihun balaarujin wey yacudu bacdu ahlilcilmi wuxuu tirinayaa adalku marmarinta biyaha laysmarmarinayo min faraa'idi lwuduu waysadii faradyaalkeedii inay ka mid tahay wa bacduhum ahlu cilmiga qaarkood kalena yacuduhu ismarmarintii wuxuu ku tiriya min sunanihi sunani lwudu waalxaqiiqa run haddaa dooni annahu ismarmarintii min tamaami lgusli dhaqidda xibnaha la dhaqaayo dhammaystirkeedii unbaa dalkigu ka mid yahay lilcudwi xibinta la dhaqaayey oo falaa yastaqilu dalkigii ama wax dhaqidii ma goonin noqdo bismin magac lama goonin noqdo aw xukmin khaasin xukum gaarahanidu intaa waxaad ogaatay furuudu furuudulwudu amaa sunanuhu sunanulwuduu waa tiro badan tahay waxaa weeye sunanuhu sunanulwuduu weysadii sunayaalkeeda wahiya ka waxay ka bilaabataa atasmiya eeba magacaabidin waataynu niri kullu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bismi illaah fahuwa abtar kolka markaad weyse qaadanayso ka jamiica maalik adiga haddaad addoon eebba rumaysan tahay dhaqdhaqaaqa oo dhan hawalla hawshaad galaysa inaad magaceebe ku gasha lagama maarmaan wey atasmiyatu magacaabid wey bi yaquula waa inuu addoonka yida cinda shuruuc gudagalka u weysa qaadashada gudagalaya agteeda bismi illaah weyne magicii baan ku weyse qaadanaya liqowlih nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye uu yihi laa wuduu'a wayse qaadasha ma jirto liman qof uma jirto an lam yadkur ismaallah eebba weyne magiciisa sheegin calayhi cala alwuduu xadiidku waa daciif saasuu sheikha yihi imaamu axmed iyo abu daawuuda biisnaadin daciifin ku wariyey walikasrati turuqihi xadiidka inuu wadooyin badan ku yimidba ra'aa bacdu ahli lcilmi alcamala bihi aqoon-yahanada qaarkood in xadiidkan lagu dhaqmo laakiin isagaa sidiisa waa u daciif laa wuduu'a weysa uma jirto liman qof uma jirto aan lam yadkur sheegin ismallah eebbaweyne magicii calayhi cala alwuduu aan weyse qaadashada ku sheegin tasmiyadaasaa sunnadii u horeysa laba ghaslulkafay labada calaacalood ama cukurada la dhaqow halaahan saddex goor waxaa la dhaqayaa haddii iyo laga weyse qaadanayo weer af banaan haddii kale dhaqidan kaleyba ku darsami karaan qabla idkhaalihima intaan labada gacmood la gelin carabtaa weelasha afka banaan u badan horta dhaq gacmaha kolkaa dhaqda kadib baad biyihii ka dhex qaadan karta rasululkafay labada cukur dhaqidoodii halaathan saddex goor la dhaqo qabla idkhaalihima idkhaalilkafay labada gacmood gelintooda ka hor fil ina aan weelka dhexdiisii la gelinin weliba idastayqada qofka hadduu ka tooso min nawmin hurdo daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga uu daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi idastayqada hadduu tooso axadukum idinka qofkiina min nawmihi hurdaduu saxday hadduu ka tooso falaa yakmis yuusan makhuurinin yaddahu gacantiisa fil-ina weelka biyaha ku jiraan gudihiisa yuusan gacmihiisa makhuurinin xataa yaqsilaha ilaa gacantii uu ka dhaqo salaadan saddex goor sababkuna fa innahu qofka muslimkaa laa yadri ma oga hurduu ka soo kacay ayna meeshahay baatad bariday yadduhu gacantiisa waa seexatay naftiina waa baxday gacantaada xaggeed gelisay xaggay bariday ma ogid kolkaa nadaafadii ku dadaalo iska dhaq gacma wain lam yakun hadduusanba ahayn qad istayqad duhurkiibuu weyse qaatay haddana casarkii baa la jooga maba seexan gacmihiisii wuu u warhayaa markaa dhib male buu leeyay sheikhu wain lam yakun hadduusanba ahayn qad istayqada mid toosay min nawmin hurdo falaa maanica wax diidayaa ma jiro min an yudkhila inuu geliyo yaddahu gacantiisa fil inaa'i weelka gudihiisa oo wayarfa uu kor yeelo bihaa yadi almaa biyaha liyaqsil inuu dhaqo kafayhi gacmihiisa halaathan saddex jeer ahna sunnata alwuduu wayse qaadashada sunnadeed saddex sunnadii waxaa ka mid a asiwaaku cadayasho liqowlihi hadalkii nabiga u daliila rumayeeshadii wey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye wuu nabiga yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaanan ka cabsanayn calaa ummati ummadayda korkeeda aan dhibo la amartuhum waxaan fari lahaa waabuuna faray laakiin amra iijaabin amar waajibnimo ayaa waxaan fari lahaa bisiwaaki rumayaasho maca kulli wudu wayse kulligeed la jirideed la rumaydo baan fari lahaa oon ummadda ku waajibin lahaa ee dhibkaa kordhaya baan ummadda u diidanayo idan waajib buu sigay kol hadduu waajibnimo ku signay wuu kol waajibnimada ku sigtay sunna mu-akada ayuu noqday afar almadmada luqluqashadii wey wahyo madmadla waxaa la yihaa taxriikulma biyihii dhaqdhaqaajintooda filfami afka gudihiisa lagu dhaqdhaqaajiyo min shidqin daan laga bilaabo ilaa shidqin daanka kale la geeyo huma ka gadaal markii afka labadiisa daaniyo gudihiisii biyihii lagu warwareejiyo huma tarxuhu tarxulma biyaha afka lagu warwareejiyey sayridoodii dhulka lagu sayro fii qowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya uu yihi idaa tawada hadduu addo idaa tawadata mid buu la hadlaayey haddaad weyse qaadanaysid famadmid luqluqo wey shan alistinshaaqu sandaarashadii wey iyo walistinhaaru sayridii biyaha sanka lagu daaray haddana la sayro istinshaaqa waa jiididda biyaha la jiidaayo istinsaarkana firdhinta dambe wey alistinshaaqu sandaarsi walistinhaaru sayrid walistinshaaqu istinshaaq waxaa la yihaa jadbulma biyaha jiididoodo bilanfi sanka lagu jiido walistinsaaruna waxaa la yihaa tarxuhu biyihii sayridooda binafasin neef lagu tuuro liqowlihi hadalkii nabiga ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wa wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yidhi waa baaliq ku xeel dheerow filistinshaa sandaarsiga gudihiisa ilaa an takuuna inaad batahay ma ahaane saa'iman inaad mid sooman tahay ma ahaane lix waxaa weeye takhliilu lixya garkii gelgelintiisii walaa siyama hadduu garka wen yahay in loo qasdo oo faraha la dhexgeliyo wey sunno wey takhliilu lixya garkii gelgelintiisii daliilkeedii liqowli camaar ibni yaasir saxaabigii jaliilka ah camaar ibni yaasir hadalkiisii wey waqad istuqrib mid baa la yaabo waa lala yaabay minhu camaar baa waxaa laga qariibsaday takhliilu isagoo weyse qaadanaya oo garka biyo dhex gelgeynaya ayaa la arkay markaasa dad afka ma juujiyeeno sidii nin si xun yeelaya ayaa lala yaabay suu dadka isaga dhixiyaar waqad istugriba isagoo la qariibsaday minhu ama raggii waxaa laga qariibsaday takhliilu lixya garkii gelgelintiisii wuxuu yidhi owa maa yamnacuni maxaa iga reebaya inaan timaha garka ku yaalla biyihii gelgeliyo walaqad ra-aytu waxaaban arkay rasuulallah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama yukhallil isagoo biyo dhex gelinaya lixyatahu garkiisii baaban arkaye see baan u samaynin wey maxaana ii diiday kolkaa kuwa isaga la yaaban waa kuwa aan nabiga arkin ama sunnadii aan u dan lahayn markaa warkaanuu isaga reebay wamaa yamnacunii takhliilkii maxaa iga reebaya walaqad ra waxaaman arkay rasuulallah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama yukhalil isagoo dhexgelgelinaya eetogagis toddoba waxa wey algaslu dhaqid xibnihii la dhaqo wey halaahan saddex halaahan saddex oo wejigii saddex gacmihii saddex idilfardu faradkiiyo waajibnimada maratun waaxida kol keliya tawe watasliidu saddex saddex laga dhigana sunnatun jidnabin wey sideed waxaa wey madaxii baan ku jirin omar keliyataa waa iman doonaa sideed waxaa wey masxul uduneyn labada dhagood la masxo daahiran korkoodiyo wa baatinan hoostoodaba daliilkeedii lificli rasuul rasuulka samayntiisii maa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya udaalika sidaa sameeyey sagaal waxaa weeye sunnadii takhliilul asaabic farihii oo dulduleelada u dhexeeya yayan angegini in loo qasdo oo hadday luga ku yaallaan iyo hadday gacmo ku yaallaanba takhliilul asaabic farihii gelgelintooda filyadayni labada gacmood gudahooda iyo warijlayn lugahaba la dhexgeliyo liqowlihi daliilkii wey hadalkii nebiga u daliil sala allahu calayhi wasalam uu nebiga yidhi idaa tawada'ta haddaad weyse qaadanaysid fakhallil gelgeli biyaha asaabica yadayka wa rijlayka labadaada lugood iyo labadaada gacmood farahooda dhexdooda gelgeli oo biyaha gaarsii toban waxaa wey atayaamun midi ka bilaabid wey oo labada gacmood ta midigaa la dhaqaya marka hore labada lugood sidoo kale kolka wixii isku xibina sida wejiga maahane wixii labaa ah, midigta la hormarinaya sunnihii wey atayamunu midig ku bilaabid wahuwa albidaayatu tayamunku waxaa wey midigaysi wahuwa albidaaya bilaabid wey bilyamiin midigta la bilaabo fii kasli lyaday labada gacmood dhaqidooda gudaheeda midigta laga bilaabo warijleyn lugihiina midigta laga bilaaba liqowlihi hadalkii nebiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi idaa tawadatum haddaad weyse qaadanaysaan fabda-uu weysada waxaad ku bilowdaan bimayaaminikum midigyaalkiina wey wa qowli caaisha umuna caaisha hadalkeediina waa daliil ay umuna caaisha tiri kaana nebiy subanaha wuxuu ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yucjibuhu miduu yaabgeliyo atayamun midig horumarinta fii tanaculihi kabgashigiisa midigtuu horumarin jiray wa tarajulihi shallaysigiisa hadduu feeranayana dhanka midiga ayuu feerashada ka bilaabi jiray wa dahuurihi hadduu weyse qaadanaya duhuurihi hadduu weyse qaadanayana xagga midigta intaa markay gaaru sheegtay bay tidhi wa fii shaanihi arrintiisa kullihi idaylkeed xaalkiisoo dhanba midigta ayuu ka bilaabi jiray kow iyo toban itaalatu lgura beriirtii baa la dheeraynaya iyo wa taxjiil xibna garaanti kolka guradu waa wejiga oo markii la dhaqaayo lagu ekayn maayee biyahee waxoogaabaa intaa timaha la gaarsiinaya taas bariir baa la yida taxjiilkana waa xibnaha oo xusulka in la dhaqo ayaynu sheegnay halkaasaa la geynaya idan xibnaha garniinka ay garan yihiin iyo bariirta wejiga ayaa labadaba la dheeraynaya idaaratu lgura bariirtii dheeraynteeda iyo wataxjiil xibnihii garnaantooda isagaaba ku shacay wadaalika sidaa la rabo waxaa wey yaa an yasila waa inuu gaaro fii ghasli wajhi wejiga dhaqidiisa ilaa safxati alcunuqi luqunta ballacyadeeda ayuu gaarsiinaya wa filyadayni labada gacmood dhaqidoodana an yaksila shayan waa inuu dhaqo min alcadudayn labada cudud ka mida wa fi rijleyn lugihii kor buu u qaadaya an yaksila waa inuu dhaqo shay-an wax min asaaqeyn dhudhumadiyo kubka ka mida liqowlihi hadalkii nabigaana u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya uu yihi nabiga ina ummatii aniga ummadayda ya-tuuna waa iman doonaan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda guran iyagoo waxay iman doonaan bariir leh muxajaliin xibnahoodii la gargaray waxaasna waa min aathaari ilwuduu weysada raadkeedii baa iftiin loo bedelay kolkaasaad nabiga intaa nabiga ama abu hureyra mid yiriba man istataaca qofka awoodo minkum idinka mida ah, an yutila inuu dheereeyo guratahu bariirtiisii falyafcal ha sameeyo labiyo toban waxa wey an yabda-a inuu qofkii muslim ahaa bilaabo fii masxi raasi arag sida loo masxayo madaxii masxidiisii bimuqadamihi madaxa hortiisu xaggan foodaa ayuu ka bilaabayaa lixadiid waxaa u daliila ana rasuula allah alla rasuulki sala allahu calayhi wasalama masaxa nabigii waa masxoo ra'sahu madaxiisii biyadayhi gacankaliya maa biyadayhi labadiisii gacmood oo wada jira ayuu ku masxay sidaa yeelay fa aqbala waa ka horjeediyey bihima labadii gacmood buu madaxa intuu ka horjeediyey buu gadaal u riday wa adbar qadaadku markaa gaarsiiyey bada-a wuxuu ka bilaabay nabiga bimaqdami ra'sihi madaxa foodiisa hore suma dahaba bihima labadii gacmood wuxuu u waday ilaa qafaahu luquntiisii qaraadka markuu geeyey suma radahuma waa soo naqay haddana tasliidkii iyo sunnadii mar kale naq markaa waa labadii gacmoode gacan keliya tama labadii oo isku xiran ayaa fooda lagu qabtay hoosaa loo dejiyey xaggaa loo dejiyey xaggaa loo dejiyey lagama qaadin mar keliya tow saddex iyo toban an yaquula waa inuu yihaa addoonkii bacda alwudu wayse qaadasho ka gadaal ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluhu allaahuma ajcalnii min atawaabiin wajcalnii min almutatahiriin intaasuu odhanaya xadiidkeediina waa noo imaan doonaa qofka weyse qaata ee intaa yiraa sideedda albaabee jannada baa la dooramaadinayaa kaad rabta ka gal baa laleey an yaquula waa inuu yiraa bacda alwuduu wayse ka gadaan ashhadu carabka waxaan ka qiraya qalbigana ka rumaysnahay xibnahana uga camaalfalaya ana u hogaansanaya addoommahan u sheegaya an laa ilaaha kar lagu caabudaba inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne ma ahaane walibana waxdahu isagoo eebbe cibaadada ku keli ah ee aan lala wadaagino laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilaahi eebbe la wadaaga fii asmaa'ihi magacyaalkiisa lalama wadaago wa sifaatihi lalama wadaago rubuubiyadiisii lalama wadaago uluuhiyadiisii lalama wadaago kolkaa laa shariika lahu mid eebba wax lale ma jiro wa ashhad waxaan mar labaad qirayaa ku dhawaaqaya anna muxammadan shaykaa lama hadbadiyey caabaduuhu inuu yahay eebbaweyne addoonkii wa rasuuluhu miduu dirayna inuu yahay intaa markuu yihaah kadib buu ilaah tuugaya allaahuma yaa allah ilaahow ijcalnii iga yeel min atawaabiin addoomaha towbadkeenidda badane aada jeceshahay in allaha yuxibu tawaabiin baa soo aroortay allow kuwaa igu dar wajcalnii allow iga yeel min almutatahiriin kuwa isnadiifiya een korkooda iyo qalbigooda iyo dharkooda iyo gurigooda iyo gogashooda anba nijaaso u ogolayn allow kuwaa igu dar daliilkeediina waxa wey liqowlihi hadalkii nabiga calayhi korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo aatee uu nebiga yihi man qofka tawadaha weyse qaata oo fa axsana alwuduu weysada wanaajiya suma ka gadaa qaala yihaaha ashhadu an laa ilaha ila allah ilaa aakhiri maa qulna intaynu nidhi qofkii yihaa futixad waxaa loo fura lahu isaga abwaabu ljanna jannada albaabadeedii athamaaniya ee sideedda ah yadkhul ka gadaal wuxuu ka gala min ayihaa sideeddaa ah kii u shaa-a ka rabow jiib sunankiina waa sheegnay makruuhaatuhu waysadii markaa makruuhaad layska ilaalin bay leedahay makruuhaatuhu makruuhaat lwudu waysada karaahayaalkeeda waayo makruuhaatkii kow waxaa weeye atawadu-u weyse qaadasho baa makruuha fi lmakaan meel gudaheed lagu weyse qaato annajis meel nijaasaa ah, in lagu weyse qaata karaaha wey iska bannaan tahay laakiin laga fiican taasna waa ixtiyaad iyo dadaalo nijaasadan aada ku dhex weyse qaadanayso ama ay kugu soo fanfaniinta lima liajlima kii dartii baa loo kahday yukhshaa la cabsado an yatataayara inuu duulduulo ilayhi kii weyse qaadanayey min annijaasa nijaasaduu ku dhex weyse qaadanayo inay ku soo duushuu bakdin laga qabaa lala karaaheeyey laba waxaa wey karaahada labaad asiyaadatu ka badin calaa halaath saddex saddex goor xibintii hala dhaqaynu niri afar in laga dhigaa ma banaana daliilkeediina waa kan lixadiidii waxaa u daliila ana anabiya suubanaha sala allahu naxariis calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha aatee tawada-a inuu nabigii weyse qaatay halaathan halaathan saddex saddex jeer oo waqaala uu yihi man zaada saddex qofka ka badiya faqad asaa waa edab darsaday wadalama waa gardarsaday qofkii saddexba ka badiya bad qarkeedba joog webibaa ku dhex jiri shareecada inaad ku sugnaato wey wa qaala wuxuu yidhi man zaada saddex qofka ka badiyo faqad waxaa dhaba asaa inuu xumo falay oo wadalama uu gardarsaday saddex waxaa weeye alisraafu ku xadgudbid filmaayi biyihii lagu xadgudbo oo haddaad weyse qaadanaysid waxoogaa baa kugu filan ee bariiq dhan lagu weyse qaataa lama rabo idaa tawadaa alisraafu filma alisraafu xadgudbid filmaai lagu xadgudbo wey id tawadaca rasuulullah alla rasuulkii weyse qaaday sala allahu calayhi wasalama bimuddin shood wey shood buu ku weyse qaatay shoodii buu kuu fasiray xafna laba dhubay la egtay labadan gacmoodoo la isku qabtay ayay shoodu la egtahay kolka taamugeed buu ku weyse qaatay idan intaan in lagu weyse qaata itawada waxaa weyse qaatay rasuulullah eebbaweyne rasuulki sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye bimuddin kooba xafnatin laba dhuubleeg walisraafu ku xadgudbid wayse keliyata meehe fii kulli shay wax la arka ideylkii gudihii lagu xadgudbaana manhiyun canhu kaas xaggiisa waa la reebay afar waxaa wey tarku sunna sunnadii aynu soo marnay ka tegideeda aw aghar wax ka badan min sunani ilwuduu hal ama ka badan laga tago wey maxaa looga tegayaa ilaa yimaadaa laysku oga tarku sunna sunna ka tegideed aw aghar waxaa sunna ka badan laba iyo saddex laga tago laa karaahadii kamida taas oo min sanani ilwuduu sunaanilwudu waysada sunnayaalkeedii ka mida id bitarkihaa sunnadii ka tegiddeeda ayaa yafuutu waxaa ku tagaya ajrun addoonka ajri la siin lahaa baa sunnadii ka tegiddeedii ku tegay ajrigaasoo laa yembaqii uusan habboonayn tafwiitu ajrigaa inuu tago ajri inuu tago ma habboona kaasaa ku tagaya sidaan sunno ama ka badan laga tago id ah, sunnadii ka tegiddeeda yafuutu waxaa ku tagaya ajrun baa ku tagaya ajrigaasoo laa yambaqii uusan habboonayn tafwiituhu tegiddiisa shan alwuduu'u weyse qaadasho uu nin weyse qaata karaahadii ka mida wuxuu ku weyse qaatay bifadli ilmara naag hambadeed biyo naag hambaysay inuu ninku weyse qaata maaha hadday ka wada weyse qaataan macalish hadday naagtu ninka hambadiisa laakiin inuu ninku weyse qaata naag hambadeed alwuduu weyse qaadasho bifadli ilmara biyo naagi reebtay uu ninku weyse qaatana karaahadii buu ka mid yahay daliilkeediina likhabar waxaa uu daliila naha rasuulullah alle rasuulkii waa uu reebay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuxuu reebay can fadli duhuuri ilmara naag bii weyso biyahe wixii dheeraadaha oo lagu weyso qaatuu reebaynahaa rasuulullah ale rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can fadli tahuuri ilmara naagtii biyahay ku dahaaro qaadatay baaqigii ka haray hambadii in lagu dahaaro qaataa nabiga ummadda u diiday yaan lagu dahaaro qaadanin buu yidhi wallaahu aclam